أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waa casharkeennii labaad oo ku saabsan mucjisada koobaad ama ugu muhiimsan ee rasuulkeenna sala allahu calayhi waaalih wasalam ilaahay ku galladay waxaanu soo aragnay qeexidda mucjisaadku ay leeyihiin waxaanu soo aragnay shuruudaha ay leeyihiin iyo qaybaha ay u qaybsamaan waxaynu maanta biidni illaahi tacaala si toosa u bilaabaynaa maxay tahay mucjisada koobaad ama ugu muhiimsan ee ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkeenna uu siiyey waxaanu leenahay walaalayaal mucjisada koowaad waa alqur'aanu alkariim qur'aankaa kariimka ah ee kitaabkayna ugu qoran ee dhexdeenna yaalla waa mucjisada ugu weyn ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo raaciyey rasuulkeenna kariimkaa sala allahu caleyh waaali wasalam inay sidaa tahay oo kitaabkani uu yahay calaamadaha waaweyn ee lagu garto rasuulka nebinimadiisa sala allahu caleyh wasalam qur-aanka laftiisa ayaa ka maraga wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay wa qaaluu lowlaa unsila calayhi aayaatu min rabbi qul inama alaayaatu cinda allah wa inamaa ana nadiiru mubiin waxay gaaladu yidhaahdeen miyaa lagu soo dejiyo aayaad cadcad oo uu xagga rabbigii ka wato waxaa ilaahay leeyahay waxaad ku tidhaahdaa aayaadka ilaahay baa keena anaguna waxaan ahay un dige ummadda u digaya oo waxa ka horreeya u tilmaamaya markaasuu ilaahay wuxuu ku sii ladhay awalam yakfihim annaa anzalnaa calayka alkitaaba yutlaa calayhim inna fii dalika laraxmatan wadikraa liqowmin yu'minuun miyaanay aayad ahaan ugu fidnayn oo mucjiso ahaan ugu filnayn oo aanay kafaynayn oo aanay ku qancayn inaanu kitaab lagu akhriyayo dushooda aanu soo dejinay kitaabkaasoo naxariis iyo waanaba u ah cidda mu'miniinta ah marka aayaddu waxay caddaynaysaa mucjiso inagu filan oo cid walba kafaysa oo qof walba uu ku dego inuu kitaabka qur-aanku yahay waxaa kaloo caddaynaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa oo imaamu albukhaari iyo muslim ba ay soo sarayaanba waxa uu rasuulku leeyahy sala allahu caleyh wasalam ma min nabiyin ila waqad uutiya min alaayaati ma miluhu aamana calayhi اlbashar wainama kana aladii uutiituhu waxyan awxaahu allahu ilaya faarjuu an akuna akarahum taabican ywma alqiyaama nebi alla nebigii lasoo diraba ilaahay wuxuu siiyaa aayad iyo mucjiso isaga qeyrkii lagu rumayn lahaa mucjisadii lagu rumayn lahaa ayaa lasoo raaciyaa wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam aniga mucjisada laysiiyeyna waa waxyan awxaahu allahu ilaya waa waxyigaa lee waxyooday iyo qur-aanka waxaana rajaynayaa inaan noqdo ka ugu taabic iyo raacitaan badan ee ummaddiisa ugu badan tahay maalinta qiyaama inagii horena u tilmaanayo mucjisadiisa ugu weyni waa mucjisatun caqliya waa mid caqliga lagu garto in alla inta kitaabkaasi dhexdeenna yaallo waa mucjiso khaalid oo waaraysa qof kasta oo kala fura waa mucjiso uu u garaabayo mid kasta oo dhegaystaa waa mucjise uu qadarinaayo mid kasta uu soo gaadho xataa hadduu ku soo gaadho turjumaad waa mucjiso ilaahay subxaanah wa tacaala uu rasuulkeenna sala allahu caleyh wasalam si gaara ugu galladay soo degitaanka qur-aankuna wuxuu mushkilad ku ahaa iyo wareer iyo rafaad wuxuu u keenay duulkii gaalada ahaa ee mushrikiinta ahaa ee xilligii rasuulka sala allahu calayh wasalam joogay wax alla waxay kaga jawaabaan ayay garan waayeen walihaada bay isku dhex daateen oo ay tanaaqudeen oo ay isburiyeen ninba waxbuu iska nicntooxsaday wuxuu danu ku macneeyey marka la weydiiye laydhaha muxuu yahay kitaabkani waxay ku tilmaamaan inamaa yucallimuhu bashar waxaa u dhiga ibni aadam weli waxaa u dhiga bay yidhaahdeen nin ruumiya markaasuu ilaahay leeyay lisaanu aladii yulxiduuna ilayhi acjamiyun wa haada lisaanu carabiyun mubiin sidee baa rasuulka oo carabeed oo af carabi ku hadlaya nin shisheeye ah oo aan carabiba garanaynin uu ugu dhigi karaa waa la yaab markay taasi ka socon weyday ayay qaar kale yidhaha maye asaatiiru اlwaliina اktatabaha fahiya tutla calayhi bukrata wa asiila sheekooyinkii hore iyo asaadiirtii iyo sheeke berelaydii buu soo raray wuu soo qortay habeenkii baa lagu akhriyaa iyo gelinka hore iyo gelinka dambe oo annagana dib buu noogu akhriyaa iyadana way arkayaan inaanu waxna qorin waxna akhriyin inuu ummi yahay ilaan qofka wax garanaya ee wax akhriya ama qoraalka iyo akhriska garanaya wax soo akhrista taasi markay ka socon weydana waxay idhaahdeen in huwa ilaa ifkun iftaraah wa acaanahu calayhi qowmun aakharuun waa been uu soo abuurtayoo qolooyin baana la soo amaamuday oo la soo alkumay oo la soo diyaariyey waa laga dambeeyay adii innagu aynu odhan jirnay cid baa ka dambaysa waa lala soo abaabulay noocii bay u fikireen iyadiina waxay arkeen inaanay mar ahayn markii dambe waabay isu yimaadeen shirweynay isugu yimaadeen waxay yidhaahdeen xilligii waxaa soo dhow la xaji jira oo carab baa inoo imanaysa markay carab inoo timaadana su-aal baa layna weydiinayaa war ninkani muxuu yahay waxa uu akhriyana waa maxay haddaynu sidaa u kala duwanaano midba meel kaga dhufto waa loo dhigay iyo wuu soo akhristay iyo uu been abuurtay iyo u malaawaale waa layna fahmayaa inaynu beenaalayaalnay beenta lafteeda waxaa lagu gartaa way istabcaysaa marka inaan istabcaynayne bal meel been meel ka soo baxaysa oo madax iyo midja kale leh beentii baa la qorshaynaya ibnuljawsi baa soo saaraya ibnu kasiir baa soo saaraya kayrkii baa soo saaraya inay isugu yimaadeen waxaa ugu weyn weliid ibnu lmugiira weliid baa shirka maamulaya wuxuu yidhi baldhaha aan idin dhegayste may adaan noogu weyne dheh may aniguaan soo gunaanadayahay idinku dhaha waxay dhahan waa shicir xui maya iska daa shicirka iyo gabayga ibni aadamkee ka jinkaa naqaanaa buuri gabayga jinka waa naqaanaa xataa iska wax kale noocyadiisa qariidkiisa iyo maqbuudkiisa iyo mabsuudkiisa iyo radsigiisa midna maaha inta badooduu leeyahay iyo inta noocuu u qaybsamo intaba waan aqaanaa midna ma soo gala buuri taas idinka socon mayse bedela wax soconaya keena way ka noqdeen waxay idhaahdeen waxaanu leenaha waa sixir wuxuuhi maya sixirku wuxuu tuftufo iyo guntimaha uu marwareego midna ma aha haye waa majnuun aanu idhaahno ah, ah, buu ihi majnuunka suuxitaankiisi iyo hadalladii iska dhex tuurayey iyo waswaaskii iyo shakigii midna ma laha buu hi ninka haddaa maxaanu idhahnaa wixii aanu sheegnaba adigana waad ka soo horjeedaaye maxaanu idhaahnaa hadal la yaab leh oo qiraal ah waxaana la yidhaa wanaag waxaa lagu gartaa cadowgaa qira waalxaqu maa sadaqat bihi alacdaa'u wuxuu ninkii yidhi ina qowlahu aladii yaquuluhu laxalaawa hadalka uu muxamed leeyahay wallahi waa hadal dhadhamaya buui waa hadal dhadhamaya buui macaan leh waa gaal qur-aanka innagu aynu dhadhansan lanahay ee haddaynu xataa akrino iska dudubinayno gaalkaasi wuu dhadhansanaya wuu sheeksanaya wuxuu fahmayaa macaanka uu leeyahy wa ina calayhi lialaawa korkiisana qurux baa buuri gudahana waa dhadhamaya xagga macnaha dushana waa qurxooyi buuri la lamusmirun aclaah korkiisu midhuu leeyi muqdiqun asfalah hoostiisuna biyo iyo naxariis bay leedahay oo waa roob mahiigaana buu yidhi kor iyo kalba manaafacaad buu ka leeyihi wainahu la yuxaimu maa taxta wuxuu ku sii daray wax alla wixii ka hooseeyana u burburinaya mabaadida oo dhan cagtu marinaya wainahu la yaclu wamaa yuclaa buu yidhi isagaa sarraynayo weligii walaan laga sarraynay bal cajiibka wuxuu ka waramay qur-aanku ficlan wuxuu ahaa iyo dhab ahaan ayuu halkaas soo dhigay markaasaa waxay yidhahdeen fii bacdi riwaayaat waa reerkaaga iyo tolkaa waxaa kaamay filayni wax kala keen maanta inaad maxamed iyo hadalkiisa noo ammaanto naa fadhiyin riwaayo kalena waxay leedahay wuxuu yihi wa ina aqrab alaqwaali an taquulu inahu sixir waxa laakiin ugu soo dhow sax maahee waxa ugu soo dhow oo idinka socon kara oo laydinka dhagaysan karaa inaad tidhaahdaan waa sixir wax raadeeya mar alle marka diintaa la qaato ayuunbaa islaantuna odaygeeda ka hirdhoobaysa inankuna aabbihii ka didaya waa la kala yaacaya shaqo laysku darsan maayo waa sixir dadka kala irdheeyey intaa inaad tidhaahdaan mooyaane wax kale idinka socon maayo waa halka ilaahay subxaana wa tacaala uu inoogu sawiray ninkaasi uu fikraayay suurat lmudair inahu fakara waqadar faqutila kayfa qadar uma qutila kayfa qadar uma nadar uma cabasa wabasar uma adbara wastakbar faqaala in haada ilaa sixrun yusar marka sidaasay u fikri jireen bal waxay axaadiistu tilmaamaysaa saxiixii inay iyaga laftoodu usoo kala dusi jireen riwaaya saxiixa waxay tilmaamaysaa saddexdii nine marka weli laga yimaado ugu tun weynaa maka oo habeenkiisoo dhukusaya waa abujahl iyo abu sufyaan iyo alahras ibnu shurayq iyay u soo dhukusayaan rasuulka sala allahu alay wasalam salaadiisa iyo qur-aanka ayay dhegaysanayeen show guriga yaree rasuulku ku jiro midba gees buu kaga jiraa wuu dhegaysanaya wuu dhuuxaya wuu macaansanaya markuu salaatuleilkii dhameeyey ayay soo dareereen waaba isku soo dhaceen waa xaggaad ka timi iyo xaggaad ka timi waa laisfahmay markii laisfahma waryaane ceeb baynu samaynay haddii layna arko oo bulshaweyntii dumarkii dumarkiiiyo caruurtii wallaahi waa la wada raacayaa yaynaan u noqonin haye yaynaan u noqonin waaba laysdhaarsaday habeenkii dambiisi nin walbaaba labadii kale iman maayaanoo dhaartay fulinayaani adugu tag ka faa'iidaysa cajiib wuu soo socdo halkiisi wuu soo fadhiistay show labadii kalena halkii bay fadhiyaan waa la dhuuxaya waa laysku soo dhacay habeenlabaadkiina waarsoo inagii isdhaarsannay yaan laysu soo noqonin saasay u dareemayeen subaxii baa waxaa dhaqaaqay alaknas ibnu shurayq wuxuu u tegay abu sufyaan hadalkaynu dhegaysanay bal ka hadal buuri wuxuuhi wallaahi maxaan ka idhaahdaa waxna waan garanayo waan fahmaayo waxna maan fahmayn hadal la yaabla ayuu ahaa intaasoo kaga baxay wuu ka tegey wuxuu u tegay abu jahl camr ibnu hishaam waar bal ka warran warkaynu dhegaysanay wuxuu uhi maxaan kaga warramaa tanaasacnaa naxnu wa banuu cabdimanaaf asharaf annagiiyo ree bani cabdimanaaf isagu wuxuu u sawiray arrintaba tartan qabiil wuxuu hi annagiiyo reer bani cabdimanaaf si walba waan u tartannay adcamuu fa adcamna way quudiyeenoo deeq bay yeesheen iyo gacanoo annaguna gacan baanu yeelanno waxbaanu bixinnay wa xamaluu fa xamalna farda iyo awr bay ragga saareenoo annaguna intii leeg baanu bixinnay haye xataa idaa tajaasaynaa cala arukab markaanu jilbaha isula dhacnay wa kunnaa ka farasay rihaan oonu kala bixi weynay sidaanu u sinaannay ayuunbay yidhaahdeen minaa nebiyun yuuxaa ilayhi min asamaa si kale markaan ku kala bixi weynay ayha annagu nebi baanu leenahay samada looga soo waxyoodo fa nudriku daalik annagu goormaanu gaarhayna haddaanu yeelno oonu idhaa baa yeelateen sawtaa boorhkana lagu qasay maaha goormaan annaguna helaynaa wallaahi laa numinu bihi walaa nusadiqu wala inaa naas sinaba u rumaynayn ka muuqata muu odhanin kitaabku waa been muu odhanin hadalka waa la samaystay laakiin arrintaba wuxuu waxawiilay inay tahayuun nooc ree beni cabdimanaaf ay doonayaan iskaga reebaan qolooyinkaa la yidhaahdo bani makhduum ee ay tartami jireen aakhirkii dambe quraysh iyo ciddii la nooc ahayd waxay tala kaga ururtay inay keliya ku soo ururiyaan laa tasmacuu lihaada alqur'aani walqow fiih qur-aanka ha dhegaysanine ku buuqa waayo hadday dhegaystaan qalbigooda ayuu u dhaadhacaya wuu ku duxayaa markaasay fahmayaan si aan loo fahmin hadal hadal ma dheera markuu rasuulku qur-aanka bilaabo ayaguna bilaabaan qayladii ciyaala suuqa iyo o iyo wixii la mida ayay bilaabaan dhagohoodaba ma gaadho waxaa la tilmaamaa hal maalin ayuu rasuulku sala allahu caley wasalam iyagoo iska fadhiyo oo aan dhaadayn ayuu ku qaqabtay suuradda la yaabka leh suuratu najm wannajmi idaa hawa maa dalla saaxibukum wamaa qawa wmaa yantiqu can اlhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa callamahu shadiid اlquwa si la yaab leh rasuulka akhriaya far way dhaqaajin waaye nin walbaaba waa uu dhuuxay wuu dhugtay wuu isdhigtay saasuu dhegaysanaya ilaa uu gaadhay suuradda gebagabadeedii markaasuu sujuuday rasuulka iyo saxaabadii la socotay waa sujuudeen iyagiina way ka daba sujuudeen gaalada way sujuudeen ninkii ugu weyna ayaa wuxuu sameeyey oo nin culusoo hili badan ahaa ayaa wuxuu gaari waayay dhulka oo gaal ahaa intuu ciid soo qaaday buu yidhi takfiinii haadihi aniga tanaa igu filan haddaa idinku doorateen anuu iyadaan soo dhaweynay iyada ayaan keenayaayo waan ku sujuuday hadhowta sheekooyin kale ay samaysteen oo ay kaga baxsanayaan maxaa u sujuudeen waxay u sujuudeenna qur-aanka ayaa qabsaday oo hantiyey markaasay far kala bixi waayeen ilaahay subxaana wa tacaala kitaabka ayuu rasuulkeena sal allahu calayh wasalam uga dhigay mucjisada ugu weyn waana mucjisa waaraysa oo aan la waayeyn ilaa adduunyadu ay soo gebagaboonayso in yar ka hor cid kastaana way arkaysaayo gaal iyo islaam uu dhex yaalla qaaruu turjumaad ku gaadho qaar sidooda u fahma sidaa ogeed rasuulku sala allahu calayh waaalih wasalam waxa uu noqonayaa cidda ugu faraha badan taabic iyo cid raacsan ayuu noqonayaa sala allahu calayh wasalam caraboo isu dhammaystiran shicibkeedii iyo madaxdeedii aftahamadeedii iyo kuwii kale gabayaageedii khudabadii waxoodii oo dhan markay rasuulka sala allahu alay wasalam inkireen ee ay yidhaahdeen waxa adaa samaystay maxaa loogu jawaabay hadduu keligii samaystay bal idinkaa isu dhane qur-aankaasoo kale la yimaado am yaquuluuna taqawalahu bal laa yu'minuun falyatuu bixadiiثi milihi in kaanuu saadiqiin hadday leeyihin isagaa samaystay dee keligiibaaba sameeyeye idinkaaba ka badanoo malaayiine isu taga wali waxaa kaashataan wax alla waxaa kaashan kartaan cid alle ciddaa ku tuumaysaan kaashada baa lagu yiri waa taxaddi waa carigsi ay ka soo loosami waayeen marnaba ay jawaab la iman waayeen weliba ogow marka layscarigsado ee wax lagugu cariyo waxaad ku cudurdaaran kartaa wakhtigaa igu yar iyaga wakti kuma yarayn saddex iyo labaatan sannadood buu soo degayey waxaa lagu yihi saddex iyo labaatankaa sannadood ba haysataan doontaan keena qur-aan ah. wuxuu ku cudurdaaran karaa keligay baan ahayo cidi caawisa iyo taageereelan ma haysto waxaa la yidhi cid aad doontaan jin iyo insi kaashada tiina way waaye waxay ku cudurdaaran karaan wuu badan yahay qur boqol iyo afar iyo toban suuradood soddon jis weey yaa kayoonay waxaa laga dhaafay boqol iyo taqriiban afar baa laga dhaafa toban suuradood baa la mar labaadkii qur-aankii o dhan baad keeni kari weydeen toban suuradood keena ilahi subxaana watacala wuxu am yaquuluuna iftarah qul faatuu bicashri suwarin milihi muftarayaat wadcuu man istadactum min duuni illahi in kuntum saadiqiin haddaad leedihiin rasuulka ayaa samaystay idinku toba suuradood wixii kaleba iska dhaafa cid alle ciddaa heli kartaanna kaashada waa haddaad run sheegaysaan markay tiina u dhaqaaqi waayeen ee laga waayey ayaa hoos loogu dejiye korba waa loo tanaasulaya intaana waa keeni weydeen ha suurad keliya am yaquuluuna iftara qul faatuu bisuurati mili wadcuu man istaactum min duunihi min duuni kuntum saadiqiin haddaa wixii kaloo dhan keeni weydeen bal hal suurad keena saddex iyo labaatankii sannadood waxay ku dhammaadeen iyaga oo madaxa qaadi waayey iyagoo isku dayi waayey iyagoo xaawili waayey ay soo gebagaboodeen laakiin waxaa laga maarmaana in la sheego dadka qaarkii ayaa damca inay isku dayaan markaasa waxay keeneen wax cid kastoo caqli leh ay ku qoslayso oo lagaga riwaaysado ama lagaga maadsan karo waxaa ka mid ahaa musaylamat alkadaab ninkii sheegtay nebinimada ee yidhi anna nebi baan ahay ayaa markuu yidhi nebi baan ahay maxaa looga fadhiyaa inuu dee qur-aan keeno bal qur-aankiisa aynu isla eegno subxaana allah wuxuu yidhi yaa difdacu bintu difdacayn naqii maa tunaqiin wakadirii maa tukadiriin asfaliki fi اطiin waaclaaki fi اlmaa la shaariba tamnaciin wala lma tukadiriin wuxuu ihi rahaw laba rah baa ku dhalay bal qur-aanka eegeedu subxaana allah laba rah baa iska kaa dhalay haye qaarka hoose waxaad ku haysaa dhoobada qaarka sarena biyaha cidda soo cabtana kama diidid biyahana ma dhooqaysid bal waxaas ayuu ummad ku akriyaya la dhegaysanaya subxaan allah mar kale wuxuu leeyahy alfiil wamalfiil wma adraaka malfiil lahu danabun wasiil wakhurduumun طawiil waina dalika min khalqi rabbina laqaliil alfiil wamalfiil maroodiga maroodigu muxuu yihi maxaad ka taqaanaa maroodiga wuxuu leeyahay dabo gaaban buu leeyihi iyo khurduum dawiila gacan dheer buu leeyihi waa intaas qur-aankiisa u dhammaaday khalaas sadaq allah inaa lilahi wa inaa raajicuun marka waa wax la yaab le wey waa wax cid walbaaba ku qosayso mar kale wuxuu yihi alkhaabisaati khubsan wاlcaajinaati cajnan wallaaqimaati laqman ihaalatan wa himnan ina qurayshan qowmun yactaduun kuwa laxooxda quushaya kuwa cajiinka walaaqaya kuwa cantuugaya waxaasaa qur'aan subxaana allah marka waxyaalaha noocaasu sameeyey markuu waxaa la yimi kii ugu dhowaa ee gacantiisa midigaha ayaa wuxuu ihi ashhadu inaka lakadaab wallaahi waxaan qirayaa inaad beenaalo an waxaan qur-aan ahayn baan arkaya laakiin maxaan ku ag joogaa lakadaabu rabiica axabu ilayna min saadiqi mudar annaga reerka iyaga beenaalahooda ayaa noo dhaamay mid kale ruti maxamed iyo umuuro kale iyo reero kale iyo mudar inaga ilaali beentaa inoo wad kol haddaynu isu dhinac nahay maca beenteenna inoo walaaq oo qabyaaladu xumaanta ay leedahay iyo dhibka ay leedahay ninkaasi beenta uu arkaya qayaxan muxuu ku qaabilay muxuu ku qaayibay muxuu ku qaatay qabyaalad buu ku qaatay abubakr sidiq radi allahu tacaala canhu markuu ka adkaaday nimankii nebinimada sheegtuu muquuniyey ee uu meel saaray ayaa kuwii soo islaamay ee kuwaa ka soo noqday ayuu hi akhriya waxaa dhegaysan jirteen waxay dhahan ya khaliifata rasulla nagada ahrii kari mayno wax la akhriya maaha wallaahi waa akhriyaysaa buuri akhriya aan maqlo waxaanay akhriyeen jacburka iyo khuraafada ayay akhriyeen wuxuu hi ashhadu ana hada lam yakruj min il wallahi waxaan qirayaa inaanay waxaas ka soo bixin allaha weyne waaxida ayaan qiraya ee waxaa ka mid ahaa ragga isku dayey nin ladhaa ibnulmuqafic oo noolaa qarnigii labaad nin majuusi dabcaabuda ayuu ahaa wuu islaamay siduu sheeganayo nimanka qoraaga ee aftahanka fasiixaana wa ahaa wuxuu isku dayey inuu qur-aan sameeyo mudduu qorqorayo guriguu galay waxbuu qorayey muddo isagoo hawshii wadoo le qur-aanka ayaan caaridaya oon wax la mida keenaya ayaa wuxuu maqlay inay yaro akhriyaysaa waqiila yaa ardu iblaci maaki wayaa samaau aqlici waqida almaau wqudiya اlmr wاstawad calى اljuudiy waqiila bucda lilqowmi الظaalimiin markaasuu la yaabay aayad ku celceliyey wuxuu yihi wuu noqday wax alla wuxuu qorqorayey wuu baaba'shay maxaa yeele aayaddaasi waxaa la dhaa waa sagaal iyo toban xaraf waa sagaal iyo toban kelmadood koob iyo labaatan oo balaaqo ah ayaa ku jira oo aaya waaxida aayad keliya koob iyo labaatan noocoo balaaqo ah la geliyey xaggee baad adigu ka keenaysa markaa wuu googooyey waraaqu wax ku qorayna wuu kansalay cid ula timi ama caaridi kartaana haba yaraatee ma jirto haddaba noocyada balaaqada uu leeyahay aynu wax yar ka tilmaamayna noocyada uu u cadsigeliye carab iyo qayrkoodba ilaa maalinkaa maanta ah loo keeni kari layahay waxaa uga horaysa balaaqatu mabnaah wa quwatu macnaah mabnihiisa iyo qaabku qur-aanku u dhigan yahay iyo xuruuftiisa ayaa aada u baliiqo aada u xeldheer macnihiisuna aad buu xoog badan yahay waata ilaahay khalqiga oo dhan uu ku cadsigeliyey qul lain ijtamacat اlinsu wاljinu calى an yأtuu bimili hada اlqur'ani laa yأtuuna bimilih walow kana bacduhm libacdin dahira jin iyo insi hadday isu yimaadaan qur-aanka oo kale ma keeni karaan hadday xataa barhkoodba barhka kale ay garabsadaan oo iskaashadaan lama iman karaan waayo ilaahay hadalkii weeyi wixii ka soo hadhayna waa maxay waa hadal khalqi weeyi marka waa rabbun wa cabdun kayfa yastab kayfa yashtabihaan ilaahay subxaanahu wa tacaala hadalkiis iyo addoommada hadalkooduna meel iskama soo galaa qadiyadda labaadee cajiibkii waxa weeye ee qur-aanka ay ugu dhici kari laayihini ikhbaaruhu can ilmuqayabaat wuxuu ka waramaa waxyaalaha muqayabaadkee la maqnaysiiyey maqnaantaasi ha ahaato mid hore u dhacday iyo mid aan weli dhicin labadaba qur aanku ka warramaa markaad qur-aanka akhriyaysa waxaad arkaysaa isagoo kaaga warramaya xilli aan rasuulku sala allahu calayh wasalam aanu noolaynba bal aan cidiba sii aqoonin khalqu aadan baa laga warramaya waxaa laga warramayaa aadan iyo malaa'igta oo la tartansiinayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u qabanayo tartan aqooneed oo aadan helayo oo loodhana dabeeta u sujuuda oo arrintaa uu ka dudayo ibliis oo la nacdalayo oo hadowta haddana la waswaasinayo iyo xawaa oo jannada laga soo saarayo ee qaabiiloo haabiil dilay nuux oo qoomkiisa loo dirayo huud oo loo dirayo qoomkiisa iyagoo qoladan la halaagayo kuwan duufaan lagu halaagayo kuwan kale qayla lagu halaagayo kuwan dabayl lagu haligayo axdaas kayra caaliya ayuu qur-aanku ka warramaya oo aan mid lahayn oo aan laba ahayn oo saddex ahayn inay isweydiiyaan bay ahayd oo maskaxda ka shaqaysiiyaan nebi moxamed sala allahu caleyh wasalam miyuu taagnaa dhacdadan ma taagnayn mana joogin goortuu dhashay garanayaan qaar badan baaba ka waaweyn inay gartaan bay ahayd in ilaahay subxaana wa tacaala u warramay waxaa kaloo qur ka waramaya dhacdooyin dhici doona oo xilliga aan dhicin lamiim ulibat اruumu fii adna اlardi wahum min bacdi galabihim sayalibuun xilligii rasuulka sal allahu alيh waalih wasalam waxaa jiray laba quwadoodoo waaweyn oo caalamka ku loolama quwad faris baa la yidhaah diinlaawayaasha dabcaabudka ayay mateli jirtay midna ruum baa la yidhaahyo qolooyinka diimaha sii haysta walow ay khribeen ayay matashaa xilligaa waxaa laga turroonaadoo laga xoog batay ruum markaasay farxeen quraysh iyo mushrikiintii sacabkay garaaceen waxay idhaahdeen qoladii bilaadiinta ahayd kuwii wax akhriyi jira diimaha iyo kitaabka lahaa waa kuwa cagta mariyey annaguna saasi leeg baan cagtaydi mareen abubakar iyo nin gaala ayaa sharadtamay xilligan sharadka la xaaraantinimay waayo ayaadkanaa soo degay wuxuu idhi sannado yar gudahood ayaa la rogan doonaa la jebin doonaa iyagana cagta la marinaya toddoba sano gudahood ayay ruum jebiyeen oo ay tegeen kalabarhka faris magaalooyinna ay ka dhisteen ruumiya laydha iyo meelo kaloo la mida ah. wuxuu qur-aanku ka warramay muslimiintu inay guulaysan doonaan oo ay ku guulaysanayaan macrakad badar wuxuu qur-aanku ka warramay muslimiintu inay gelayaan maka oo ay cumraysanayaan latadkhuluna almasjid alxaraama in shaa allahu aaminiina muxalliqiina ru'uusakum wamuqasiriina laa takhaafuun wuxuu rasuulku ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka kaga warramay in islaamku guulaysanay wacd allahu aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati layastaklifanahum fi اlard kama اstakhlafa aladiina min qablihim waxyaalo badan buu ka warramay sidii baan u dhaceen waxyaalaha qur-aanku uu ku cadsigeliyey carab waxaa ka mida iyo keyrkoodba ama jiniya isiba uu ku cadsigeliyey cadamu tanaaqud isma jebinayo bini aadamku hadduu wax qorqoro ama uu wax akriyo siduu isu tabcayn waayaa ma dhalan ila waa ibni aadama waa makhluuqeh amaa qur-aanku alif ilaa yaa wuu iswaafaqsan yahay dhan buu wada socdaa maxaa yeelay waxaa soo dejiyey tanziilu min xakiimin xamiid e walow kaana min cindi hayr اllaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira ilaahay baa wuxuu leeyahy haddii cid kale ay ka iman lahayd oo cid kale ay soo dejin lahayd waxaa lagu arki lahaa isdabar uu isdabrayo ama iska horimaad uu iska hor imanayo ayaa lagu arki lahaa waa dhan buu u wada jeedaa dhammaantii waa iswaafaqsan yihi ahlu cilmiguna waxay idhaahdaan haddaad siraa aayadda iyo aayaddaas malaha isma leh weligaa ha ka shakiin ha odhanin qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa iska hor imanaya inaad la iswaafajiyo iswaafaqsanaadaan waa lasma waana daruur ima inaad adugu garan karto od iswaafajiso iyo inaad garan weydo adigu dib isu canaanato tidhaahdo waa garaadkaaga iyo cilmi gaabnaantaadae qur'aanku isma diidayo dabcanna la soo heli maayo laba aayadood oo aan sinaba isu waafaqayn la soo heli maayo bal culamada qaar baa kutuba ka qoray ee waxaa ka mid mida dhinacyada lagu cadsigeliyey xifdullaahi lahu ilaahay baa xafiday oo cid gacantogaalayn karta oo wax ka saari karta waxna ku dari kartaa habeeraati ma jirto ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala inaa naxnu nazlna dikra wa inaa lahu la xaafiduun waa waxyaalaha qur-aanka inuu la gaar yahay kutubihii hore ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku ogaa culimmadoodu inay ilaaliyaan oo dhowraan markaasay iyagu waxna ka bedeli jireen waxna ku dari jireen waxna ka dhimi jireen ama kitaabkan ilaahay isaga ayaa isa saaro wuxuu hi annagaa soo dejinnay annagaana xafidayn ilaa iyo kun iyo afar boqol iyo afar iyo soddon sannadood baynu ka joognaa markuu qur-aanku taqriiban weli saddex iyo toban sanana waa ka horreeye ilaa kaynu tirsanaa waa hijrade waxay noqonaysaa maxay taqriiban dhowr iyo afartan sannadood bay noqonaysaa cid bedesho wax ku dartay lama arag waayo allah dhowranay sidaa awgeed walaalayaal kutubihi horena waa taa la xarifay ee la bedelay mucjisada rasuulkeenna sala allahu calayh wasalam ee aadka u weyn inaynu garanno oo aynu qadarino qiimihiisana aynu fahanaa aad bay inoogu fiicantah inaynu akhrisanno oo xidhiir la yeelanaana waa inagu waajib markaynu rafcinaynu qiimo u yeelnaa ilaahay inaga qiimaynoo yeelay markaynu dabaqno aynu ku camal fallo gaar ahaan iyo guud ahaanba ayuu ilaahay subxaana wa tacaala gobonnimo iyo sharaf inagu noolaynay marka aynu hoos ugu daadegna ee macnihiisa dhuuxno ayaa ilaahay subxaana wa tacaala inagana ina karaamaynaya ina sharfaya marka mucjisada qaaliga ah iyo inaan u dayman la'aanin ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka baryaynaa in ilaahay cilmigeena naafic ka dhigo camalkeena saalix kuwa kitaabka ilaahay la xidhiidha allah inaga yeelo kuwa akhrista oo fahma oo dhuxa allah inaga yeelo kuwa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku karaameeya allah inaga yeelo kuwo ilaahay ku karaamo dila allaynagama yeelo ilahay taasaynu weydiisanay subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa ilaha illaa anta nastakfiruka wanatub